alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira eh, xadiis baa jira ay qorayaan shuraxda qaarkood oo qisadii ku saabsanayd anas bnu maalik radia allahu canhu ducaduu nebigu u duceeyey calayhi asalaatu wasalaam duco kaloo shabbahda ayaa jirta oo ugu duceeyey sida laga soo wariyey ciddaan markaa rumaynin marka ishkaalka imanayo oo bacdulikhwa ay weydiiyeen waxay tahay xadiiskan iyo xadiiskan see loo kulminaya anas wuxuu ugu duceeyey in ilaahay xoolihiisa badiyo ubadkiisa badiyo cimrigiisa dheereeyo sida riwaayaadka qaarkood baa cimri dheerayntana ku darayseen ee dembigiisa u dhaaf marka waxaa jira xadiis kaleoo tilmaamaya cidda markaa iga gaalowday ilaahu xoolihiisa badi ubadkiisana badi cimrigiisana dheere cidday rumaysayna sidaa lidkeeda loogu ducaynayo marka xadiiskaasoo kale shuraaxda qaarkood ay qoreen bay bacdulikhwa ay weydiiyeen xadiiska waa raajacay xadiiska kolley ibnu maajah baa soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey tabaraani culamada qaarkood waa daciifinayaan xadiiska waxay leeyihin ma sugna riwaayada ibnu maajaha waa daciifo laakiin culamada qaar baa waxay leeyihiin duruqda uu leeyahay baa xoogaa isku weynaysoo soo dhaweeyey oo yihi way isxoojinaysaa bacdu ahlicilmi ayaa saa maray sheekh laftiisuna silsilatu xadiisi saxiixa ayuu ku keenay culamo kaleo saa si laeg isugu quwaysayna waa jirtaa marka xadiiskaasi calaa kulli xaal hadduu sugnaado waxaa lagu xambaarayaa in dadka qaarkood oo aynay u wanaagsanayn in xoolihiisa la badiyo oo faqriga yacni ku fiican in iyaga faqriga loogu ducaynayo kuwii haninimada ku fiicanna haninimada in loogu ducaynayo in xoolo yeesho dadka qaarkood ba sibaa laga yaabaa inay aslax u tahay dadka qaarkood baa dhici karta haddii waxa weeyaan xoolihiisu bataan in laga yaabo inuu kibro dabeedna marka waxa weeye dee sharcigaba yacni marka gafaf badan uu ku kaco oo markaa sidaasi dan aynay u ahayn xagga diin ahaan midna waxaa laga yaabaa nowcan maa in waxa weeye eh, haninimadu ay marka u fiican tahay oo nicma almaal saalix lirajuli asaalix sida marka la soo wariyey eh, waxa wanaagsanaaday maal fiican oo xalaal ah oo nin markaa saalixina haysto yacni ayaa fiicnaaday marka waxa weye calaa kulli xaal qolaba sida aslaxa u ah in lagu ducaynaya lagu xambaaraya oo dadka qaarkood yani haniimnimadii u fiican tahay inuu hani noqdaa qaarna ay aslax uta u fiican tahay inuu noqdo faqiir inuu noqdo saasaa marka lagu tawjiihinayaa hadduu sugnaado wey waayah xadiidkan aynu soo maray ee sideedaad idaa anfaqa arajulu calaa ahlihi yaxtasibuha fahuwa lahu sadaqa culammada qaarkood waxay qabaan masruufka reerka la siinayo haddii xataa aan la niyeyn ajar in laga helayo xadiiskana wuxuu sheegaya yaxtasibuha oo waxaad moodaa shardi in laga dhigay bacdu ahli cilmi shardigaas waxay ku tawjiihiyeen oo yidhaahdeen asalka ajarka waa helaya mar leyba oo ma'juur buu noqonayaa ha niyeeyo ama yaanu niyeyn laakiin ajarka in loo laban laabo loo badiyo ayaa ixtisaabka niyadaasi ku xidhanta oo niyadaa lagu xidhaya culamada qaar baa sidaa ku tawjiihiyey culamada qaarkoodna waxay qabsadeen marka weeye xadiisku siduu sheegaayo daahirkiisa oo waxay yidhaahdeen waxa markaa la odhanayaa ajarka waa loo shartinayaa niyadaas waxaa jira axaadiista qaarkood oo aan niyada sheegay qofka waa laga ajar siinaya xataa maa tajcalu fii fi imra'atik ixtisaabna lama sheegin marka waxay yidhaahdeen mar layba in laga ajar siinaayo xadiiska kalea u daliila marka kanna waxaa lagu xambaarayaa in xagga labanlaabyada ee loo shardinaya lagu xambaaraya saasaa bacdi ku tawjiihiyeen bacdina waxay yidhahdeen waa mutlaqii muqayado dee kani hadduu marka qaydkan kordhiyey ka kale itlaaqan ee mutlaqa ah yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad ka mulaqa waxaa lagu xambaaraya ka muqayadka ah ee wax gaara ku qaydan kana yaxtasibuha buu ku qaydany in la yidhahdo wixii aan niye loo shardinin oo niye aan ku xidhnayn marleyba waa laga sawaabinaya waa sida ujhuuri u sheegay shuraaxduna ay ka soo naqlinayaan shalayna waa sheegna oo waa soo naqlinay inkastoo ujhuuri markii aynaan u nisbayn laakiin shuraaxda kale laftoodu waa ka soo xiganayaanoo waa soo rorayaan ujhuuri wuxuu ka mid yahay shuraaxda kitaabka sharxay buu ka mid yahay sharxiisuna kolley waa makhduud xasaba cilmi nadka waxaa laga helayaa isagoo makhduuda ku jira laakiin waxaa mashhuur ahayd oo culammada agtooda caan ka ahayd in la yidhaahdo camalka wanaagsan haddii niyo loo shartiyo maba asaxayo niyo la-aan niyo la'aan yacni maba asaxayo haddii niyo aan loo shardinin haddii niyo aan loo shartinin wuu asaxayaa biduuni niya laakiin sawaabka laga ajar siinaya waxay ku xidhnaanaysaa inuu niyeeyo kolay sida mashhuurka ahaan jirtay kolay sida culammada agtooda caanka ka ahaan jirtay saas yadaabay ahayd marka ra'yigani kolley waa ra'yi khaas ah ee waxaweeye sida culammada mashhuurka ka ah in la maro ayaa fiican oo ah la yidhaahdo camalka haddii niyo loo shardiyana maba asaxayo niyadii haddii la waayo haddii niyo aan loo shardinina waa asaxayaa ha yeeshee sawaabkiiyo ajarkii baan la helayn biduuni niya qaala almusanif raximah allah can cabdillaahi bn camr bn alcaas qaala samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul cabdullahi bn camr bn alcaas waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka sala allahu alayh wasalam xaalu odhanayo ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min alcibaad ina allaha ilaahay laa yaqbidu alcilma ma qabanayo cilmiga intizaacan yantasichu min alcibaad siibis uu ka siibo addoommada ku qaban maayo walaakin yaqbidu alcilma ha yeeshee cilmiga waa qabanayaa biqabdi alculamaa qabashada culammada oo qabto yacni qabdi maxaa looga jeedaa qabashada waxaa looga jeedaa cilmigii in la waayo oo bimacnaa cilmigii ku siibi maayo in mar keliya laabaha laga saaro walaakin yaqbidu wuxuu ku qabanayaa alcilma cilmiga biqabdi alculamaa culammada inuu qabto bimacnaa culammadu dhintaan xataa idaa lam yubqi caaliman ilaa aanu reebin caalim aanu reebin waxaa loo soo wariyaa lam yabqa caalimun iyo lam yubqi caaliman yacnii marka la yidhaahdo lam yabqa caaliman waxay noqonaysaa ilaa aanu caalim aanu baaqi noqono hadhin bimacnaa aanu noolaan lam yubqina aanu baaqi yeelin marka macnuhu waa isu tegayaa marna caalimkaa faacil laga dhigayaa marna mafcuul baa laga dhigayaa yubqi iyo yabqa ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan waa jawaabtii idaada ittakhada annaasu dadku waxay ka yeeshaan markaas ru'uusan madax bay yeeshaan madax waxay ka yeeshaan juhaalan itakhada bimacnaa sayara waxay ka yeeshaan dadku ru'uusan juhaalan kuwa wax magarataa bay ka yeeshaan madax ka dhigtaan ru'uusan madax waxay ka dhigtaan juhaalan mafcuulka koowaad wuxuu noqonayaa juhaalan buu noqonayaa mafcuulkii labaadna wuxuu noqonayaa ru'uusanoo la soo hormariyey waxay ka yeeshaan juhalan qaar wax magarataa ka dhigtaan ruusan madax ka dhigtaan fa waa la weydiiyaa masaa'ishii sharciga ahayd baa la suaalaya fa aftaw way jawaabayaan waa fatwoonayaan yani waa jawaabayaan bikayri cilmin waxay ku jawaabayaan cilmi la'aan bay ku jawaabayaan fadalluu waa lumayaan wa adalluu dadkana waa luminayaan xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska horeynu soo maray waxaa laga qaadanayaa ikhlaaska iyo oraahdu haddayna iswaafaqin oo labadaba aan lala iman shafaacada inaan la helin waayo xadiisku wuxuu sheegaya man qaala laa ilaaha ila allah khaalisa min qalbih marka ikhlaaska iyo waxa weeye qowlku labaduba waa inay jiraan aduu qowlku cudurdaar waa ku dhici karaa waa haddii qofku uu marka cudri jiro oo sida hadalko kale ku xidhan yahay oo kale wuxuu noqonayaa markaa macduur marka isagaan ku dhawaaqin waa ku badbaadaya oo waxa weeye shafaacadii ku seegi maayo waayo cudurdaar buu u dhacay laakiin haddaanu cudurdaar u dhicin odhaahda haddii la waayo walow haba ictiqaadsanaadee waxay u taraysaa ma jirto taasna culammadu waa isku waafaqsan yihin waa ijmaac way isku waafaqsan yihin haddii marka waxa weeye cudurdaar aanu jirin odhaahdu in la waayaa marnaba eh, miday markaa islaamnimadii iimaankii la helaya ma aha haddii aan markaa odhaahdii lagu dhawaaqayay aan la helin kelimatu tawxiidna waxay ugu sii nafci badan tahay wakhtiga qofku uu ku dhawaaqo wakhtiga geerida man kaana aakhiru kalaami laa ilaaha ila allah dakhala aljanna oo dunuubi haba ka horraysee xaalka caynkaasa hadduu ku dhinto markuu kelmadda yidhi dabadeed waxay noqonaysaa inuu ku badbaadayo inama alacmaalu bilkhawaatiim xadiidkan hadda aynu joogno wuxuu sheegayaa cilmiga inaan la qabanayn ee siibis addoommada laga siibo inaan lagu qabanayn cilmiga loo jeedaana waa cilmigii sharciga ahaa bidaliil in markaa waayitaankiisa dalaal ka imanayo dee cilmiga maadiga ah waayitaankiisa baadi ka iman mayso xadiiskana waxaa ku sugan fadalluu faaftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu marka cilmiga baadidu ka imanaysa marka la waayo muxuu noqonayaa waa alcilmu asharci weeyi marka asha ku jirta ayaa laga tilmaamaya inay tahay cahdiyo marka ina allaha laa yaqbidu alcilma yani cilmiga sharciga ilaahay ku qaban maayo bimacnaa ku siibi maayo ku qaadi maayo intizaacan yantasichu min alcibaad siibisu addoommada ka siibo oo mar keliya laabahoodii uu ka bixiyo oo iyagoo culamo ahaa mar keliya ay noqdaan qaaraan waxba garanayn lakiin cilmiga wuxuu ku qabanayaa culammada markaa inuu qabto oo culammadii oofsado bimacnaa culamadu ay dhintaan oo caalimkii markuu dhinto cilmigu markaa laabta ku hayayna waa markaa waxaweye ka hari maayo oo waa la dhimanaya haddii culamo kaloo beddesho markaa uu waayo dee dadku waxay isugu baxayaan culamo la'aan bay isugu baxayaan marka ay waayaanna waxay samaynayaan dadka markaa culamada u eg ama qaaran culamo ahayn oo hogii culamada sita eh, ayaa markaa sidii culamo laga dhiganaya sidii culamo laga dhiganaya waxaa laga qaadanayaa cilmigu inuu yahay ri'aasa nooc madaxtinimoa inuu yahay itakhada annaasu ru'uusan juhaalan ayaa laga qaadanaya waayo ru'uus baa laga cabiray maana jamcu ra'sin weeye ru'asaana waa loo soo wariyey ru'asaa haddi lahen waa jamcu ra'iis yacni saasay markaa noqonaysa marka marka ri'aasa cilmiya wax la yidhahdo ayaa jirta oo marka madaxtinimada cilmiga loo nisbeeyey waa mid marka waxaa jirta weeye maata marka laga sheego abu xaniife in lagu yidhi jamaaca markaysaga waxaan yacni masjidka fadhido oo cilmi markaa doonaysa inay barato markaasuu alahum ra'sun yani madax ma leeyihiin wuxuu u jeedaa mid muqadam oo cilmiga yani markaa ku horeeyo ay uga dambeeyaan markaasaa lagu yihi maya markaasu laa yafqahuuna abadan yani marba hadday sidaa yihiin waxba fahmi maayaan marka waxa weeye cilmigii waa nooc riaasa weeye marka waxbaa la su'aalayaa kuwii marka culammada shabahaya aan culammada ahayn ayaa wax la weydiinayaa markaasay cilmi la'aan ku fatwoonayaan yacni shay aan cilmigii sharciga waafaqsanayn oo ra'yigoodii abay ku fatwoonayaan riwaayo kalea soo aroorto oo ku sugan saxiixulbukhaari oo sheegaysa yuftuuna bira'yihim ra'yigoodiiyo sida iyaga la tahay bay ku fatwoonayaan wax cilmigii ku dhisan maaha sida iyaga la tahay bay ku fatwoonayaan fadalluu wa adalluu waxaa xadiisku ku tusinayaa haddii cilmi la'aan lagu fatwoodo gaayada waxaa laga dheefayaa inay tahay baadi inay baadi tahay fadalluu wa adalluu waxaa kaloo laga qaadanayaa ka loo fatwoode ku camalfalaya laftiisu inuu isaguna lumayo marka inay dembiga wadaagayaan baa laga qaadanaya saas aawadee xadiiska kale sheegaya man uftiya min hayri sabatin kana ismuhu calaa man aftaah xasri markaa laga qaadan maayo kii marka waxa weeye aqoon la'aan loogu fatwoodaa dembigu wuxuu saaran yahay kii u fatwooday maaha kan kale inuu saalim noqonayo ma aha bidaliil xadiiskan laftiisa oo wuxuu sheegayaa fadalluu way lumeen wa adalluu dadkana waa lumiyeen dadkana yacni waa lumiyeen kuway u fatwoonayaanna waa luminayaan markaa saas aawadeed warka la yidhaahdo man qallada caaliman laqiya allaha saaliman yacni markaa ma aha inay itlaaqeeda tahay ma hadduu qofku Eh, cid markaa qallito eh, marka waxa weeye kuma marka badbaadayo hadda markaa qadarkan dambe wuxuu ku saabsan yahay cid aan culamo ahayn laakiin ka caalimka laftiisa hadduu caalimkii fatwoodo mas'alo oo ay markaa khata markaa tahay hadduu markaa waxa weeye kan kale marka qudhiisu ogaado ama marka uu maqlo qowl kaleoo khilaafsan xaaladda caynkaas hadda inuu iska hubsado weeye eh, inuu iska hubsado weeye marka waxa weeye xaaladdaas yacni kuma badbaadayo inuu iska qallito mar walba oo haddii marka xujo iyo daliil loo sheego khilaafsan fatwadii caalimka eh, ayaa marka waxay noqonaysaa inuu iska qallitaa midaan marka u bannaanayn wa qowlu man qallada caaliman laqii allaha saaliman fahayru mutlaqi maa ka odhanaayo saaxibulmaraaqi odhaahda la odhanaayo man qallada caaliman laqiya allaha saaliman eh, fakhayru mutlaqi itlaaqeeda maaha yacni mid sii daysanoo sidaa marka mutlaq isaga ah eh, iyaduna markaa ma ah marka cilmigii in waxa weeye yani markaa aakhiru zamaanka yaraanaayo laguna qabanaayo culammadii in la waayey buu xadiisku sheegaya ama xadiiska soo arooroo sheegaya in eh, qur'aanka la gudin doono eh, culammada qaarkood waxay yidhaahdeen iskama hor imanayaan xadiis kalaa jiro oo soo arooray oo tilmaamaya aakhiru eh, zamaanka markay tahay qur'aanka ayaa marka habeen la gudin doonaa markaasaan arlada aayada kaga baaqi noqon doonin xadiis xudayfe laga soo warinaayo ayaa jira oo culamada qaarkood ay quweynayaan marka labada xadiis isma caaridayaan bay yidhaahdeen oo iskama hor imanayaan labadani isma diidayaan waayo waxaa laga tilmaamayaa iyadoo cilmiga lagu camal falayo oo uu joogo oo dadka ay ku dhaqmayaan ayaan markaa la qaadayn oo la qabanayn ama cilmigii haddii laga jeesto icraad kulliya lala yimaado jeesi dhammaystiran haddii laga jeesto eh, xaalka noocaasa waa marka lagu xambaarayo xadiiska kale lagu xambaarayo haddaan laabaha laga gudinaya sowta la yidhi yacani waxaa dhici karta dadkii marka waxaa weeye iyagoo cilmiga ka jeestay oo aan danaynayn oo aan danka gelayn oo aan ku camal falayn in haddana markaa laabahooda inay wax kaga baaqi noqdaan oo waxaa dhacda dadka xataa ridoobay oo diinta ka noqdaa dee wakhtiyada qaarkood waxaa dhici karta aayado ay qaybsan yihiin inay jiraan oo markay muslimiinta ahaayeen ay qaybsanaayeen dee markaa dadka noocaasoo kale noqdaa icraadka dhammayska tiran cilmigii ka jeestaa haddii xataa markaa wax ku baaqi yihiin yani waxa weeye loo dayn maayo marka waxa weeye si loo karaameeyaa loo rafcinaya cilmigoo dhan yani markaa la rafcinaya oo laga gudinaya marka waa markaas calaa kulli xaal cilmigii si dhammaystiran looga jeesto baa laga tilmaamayaa bay culamada qaar ku xambaareen xadiiskana bukhaari iyo muslim labaduba way isku waafaqeen oo bukhaari lama gaar noqon xadiiska shan iyo tobnaad can caaishata zawji nabiy sala allahu aleyh wasalam bukhaari wuxuu ka soo wariyey caaisha oo nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenaydiisii ah yacni dumarkiisii ka mid ah kaanat waxay ahayd laa tasmacu shay-an laa tacrifuhu ilaa rajacat fiih midaan maqlin bay ahayd shay an shay shaygaasoo laa tacrifu aynay garanaynin midaan maqal bay ahayd ilaa raajacat fiihi inay wax ka weydiisa mooyaane muraajacay ku samaysaa bimacnaa waxbay ka su'aashaa baa laga tilmaamaya xataa tacrifahu ilaa ay ka garato yacni waxaynay markaa garanayn ama aynay fahmayn sidaa kumay joogi jirin yacni nabiga calayhi asalaatu wasalaam bay su'aali jirtay wa ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal iyo in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa caaisha ay u sheegtay taabiciga ay u sheegtay ibn abi mulayka ayay u sheegtay ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal nabigu inuu yidhi man xuusiba cudib ku kastoo la xisaabo waa la cadaabaa ku kastoo la xisaabo waa la cadaabaa qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqultu waxaan idhi waxaan idhi awalaysa yaquulu allahu tacaala miyaanu ilaahay odhannin fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa wakhti dambuu ilaahay xisaabi doonaa xisaaban xisaab xisaabtaasoo yasiiran fudud ayuu xisaabi doonaa miyaanu ilaahay odhan waxay u jeeddaa sidee markaa xadiidkan iyo aayadda loo kulminayaa waayo xadiisku wuxuu sheegayaa man xusiba cudib aayaddiina waxay sheegaysaa waxaa la xisaabi doonaa ruux badbaadaya iyadoo la sheegayo ciddii badbaadaysay xisaab fudud baa la xisaabaya qaalat waxay tidhi faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam inamaa dalika alcardu daalika oo kaafka kor dhigan yahay ma aha ee sida sawaabkii waxay tahay waa inuu hoos dhigan yahay madbacaddana haba ku dhacdo kordhiga dabcadaha qaarkoode laakiin sharaxyada waa baraarujinayaan inuu markaa kaafulkhitaabku inuu hoos dhigan yahy innamaa waayo caaisha lagula hadlaya kaagaasi wuxuu ahaaday oo qura alcardu bandhig buu ahaaday bandhig buu ahaaday qofka dembiyadiisi loo bandhigaayo oo loo sheegaayo iyadoo la asturay la jirkeeda sida xadiiska kale kusoo aroortay sida xadiis kale kusoo aroortay walaakin man nuuqisha alxisaaba cudib ha yeeshee ku kastoo xisaabta la tafniido oo aada loo baadhbaadho oo loo tafniido yahlik waa halaagsamaya ama yahliku waa halaagsamaya yacni mantu waxay noqonaysaa shardiyay noqonaysa haddii mawsuulo loo laqbeeyo yahliku keliya waa in la yidhaahdaa la rafciya weji kale kuma furna weji kale kuma bannaano markaas haddii mawsuulo laga dhigo manta haddii shardiyo laga dhigo waxaa ku bannaan yahlik iyo yahliku jawaabu shardi weeyo in ama la jasmiyo ama la jasmin waayo labaduba bannaan wa bacda maadin rafcuka aljaza xasan yacni maadi dabadii jawaabu shardiga in markaa la rafciyaa oo la jasmin waayaa way fiicantaho waa wanaagsantah yani way fiicantahi markuu kuhi waxaad garanaysaa sida kalena inay bannaan waxayse isku khilaafaan bimacnaa masalan ficil maadi baa wuxuu dhacay ficlu shardigii ficil maadi baa wuxuu dhacay ficlu shardigii jawaabu shardigii baa mudaaric dhacay jawaabu shardigaa in la jasmiyo oo la reebo iyo in la rafciyaa labaduba bannaan haddii marka waxaa weeye la jasmiyo dee asalkii baa lagu keenay oo jawaabu shardi waa la jasmin jiray haddii la rafciyana maadaama ficlu shardigii ay marka waxa weeye jasmi ka muuqan waayey jasmi maadaamu ka muuqan waayey ila jasmi ma gasheen yacni mawdican oo kale jasmi markay ka muuqan waayey waxay noqotay inuu marka waxa mudaariciina ta'siirin waayo ay noqoto marka waxa weeye xagganna sidaas si la-eg inay markaa ka noqoto yacni uu ta'siirin waayo waxay se isku khilaafaan kee labada marka waxa weeye axsan ah bacdi waxay yidhaahdaan in la jasmiye ayaa marka axsan oo fiican oo marka waxa weeye ha noqoto rafcigu xasan ha noqdee waa axsanu minhu ljasmu jasmaduna waa ka sii fiican tahay laakiin culamo kale waxay mareen oo ibnu maalik ba ka mid yahay yacni sida uu kaafiyada ku sheegaayo sidaa kale inay bannaan tahay laakiin sidani fiicantao mukhtaarkii tahay yani markaa sidaas yadaa ayuu marka maray marka waxa fiican rafcada ayaa markaa fiican xadiiskan muslimna waa soo wariyo bukhaari lama gaar noqon xadiiskanna wuxuu sheegayaa caaisha in nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay garan weydo inay weydiin jirtay taa waxaa ku sugan raddun cala suufiya suufiyada xadiisku waa radinaya oo iyagu waxay yidhaahdeen hadduu marka waxa weeye taalibka ama muriidku masale haddii marka waxa weeye uu caalimku sheego ama shiikhu sheego waa inaanu markaysaga odhan maxaa u daliila habay yidhaahdaan man qaala lishaykhi lima laa yuflixu ka shiikhiisa lima ku yidhaahdaan maxay sidaa ku noqota liibaani maayo waa inaannu inaba wax muraajacaad samayn alle wuxuu ku yidhahdo wa inu sidiisa isaga aqbalaa u liqaa lima waa inaan odhan waxay leeyihiin lima inuu yidhaahdo maxaa u daliila ama maxay saa u noqota waxay leeyihin waa suu adab waa edab darro edab darradaana waxa weeye waa waxay u sababaysaa yani markaa inuu xumaan ku dhacay bay sheegaysa inuu xumaan ku dhacay bay sheegaysa xadiisku wuxuu tilmaamayaa caaisha waxay fahmi waydo ama ay u garan weydo inay nabiga weydiin jirtay calayhi asalaatu wasalaam kaanat laa tasmacu shayan la tarifu ila raajacat fiihi xata tacrifah marka nebiguna waa u taqriiriyey calayhi asalaatu wasalaam oo ma odhan sidaa inaad samaysa ma aha waxaa laga qaadayaa sunnada islaamku inay sidaa tahay shaygii uu ruuxu garan waayo waa in cidda garanaysa uu su'aalaa u weydiiyaa yacni inuu cidda garanaysa weydiiyaa ow su'aala dariiqa sharciga ay tahay weeye ilaahayna wuxuu uhi fasaluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun hallaa saluu ida lam yaclamuu xadiisna waxaa ku soo aroortay hallaa saluu ida lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu waxaa kaloo laga qaadanaya marka la weydiinaayo biadab in lagu weydiinaayo biadab in lagu su'aalayana waa laga qaadanaya saas aaweed ba caaisha waxay tihi awalaysa yaquulu allahu tacaala fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa marka suu adab markaa noqon mayso suu adab ma aha yani marka waana yani ariiqii sharciga aha weeye nabiga waxay ka maqashay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ku kastoo la xisaabo waa la cadaabaya cibaaraduna ilaaq bay u egta markaasay tidhi dee la xisaabaa jiro oo sida qur'aanka inoogu sheegay xisaab fudud la xisaabayo haddana badbaadaya marka kaannahu ay leedahay labada see loo kulminaya see loo kulminaya nebigu waa ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi innamaa dalika alcardu kaagaasi aad sheegaysaa bimacnaa xisaaban yasiiran oo aad soo qaadatay aayadda bandhig weeyi bandhiga maxaa loo jeedaa ruuxa dembiyadiisa loo bandhigaya xadiis baa ku soo arooray saxiixa ku yimi oo sheegaya in allah la yudri lmumina xataa yadaca calayhi kanafahu ilahay qofka muminka xaggiisu u dhoweeyaa ilaa asturkiisa uu saaro markaasuu dabeedna marka waxa weye weydiiyaa miyaad maalinhiblaayo waxaa samayn maalinhiblaayo miyaad waxaa samayn maalinhiblaayo miyaad waxaa samayn yuqariruhu bidunuubihi wuxuu yidhahdaa bala bala bala bala ya dembiyadiisuu qirsiinaya ilaa uu maleeyo inuu halaagsamay ilaa uu maleeyo inuu halaagsamay marka waxa weeye calaa ru'uusi innaas dadka marka waxa waxaweye dushooda laguma fadeexadiyo oo calaa ru'uusi alashhaad loogama dhawaaqo sida munaafiqiintiiyo looga dhawaaqayo halkaa laga fadeexadinayo marka dembiyadiisii oo dhan uu sameeyey baa halkaa la xasuusinaya oo la weydiinaya oo la qirsiinaya markaasuu qiranaya ilaa uu is waad halaagsante markaasuu dabeedna ilaahay ku yidhaahdaa innii akfiruha laka alyowm kamaa satartuha calayka fi dunya yacni maanta waa kuu dhaafayaa sidaan adduunyada kuugu asturay kuugu xilqariyey baan maantana kuugu dhaafaya marka gaalada iyo munaafiqiintana calaa ru'uusi ilashhaad baa looga dhawaaqaya xadiiskuna saxiix uu ku suganyay marka cardiga kaasaa loo jeedaa dadkii haddaba maraatiba xoogaa waa kala duwan yihiin qaar waxa weeye dembiyadoodu waa yar yihiin xasanaadkoodaana raajixa qaarna marka waxa dembiyadoodu waa marka waxa badan yihiin qaarkood madaalim bay leeyihiin oo dulmiyay cid kala galeen marka kuwii waxa weeyaan dembiyadooda xasanaadkoodu ka raajax noqdeen oo ka miisaan bateen isaga sidaasaa loo qirsiinayaa dabeedna waxa weye waa badbaaday waa kaa layidhi waa lagu dhaafay dabeedna jannadu horka geli nooc labaad wuxuu leeyahay isagu madaalim dulmi markaysaga ay cid kala galeen baa jira dembiyadiisi waa la qirsiinayaa xasanaadkiisina waa raajix xasanaadkiisu waa miisaan badan yihiin madaalimna waa jirta madaalimta horta laysu qisaasaya laysu jarjarayaa ciddii marka waxa dulmi u ka galaa xasanaadkiisii wax ka mida loo jaraya ciddii dulmi ka gashaybaa xasanaadkoodii wax ka mida loo soo goynayaa dee qisaastaasaa jiraysa waa laysu googoynaya akhiiran hadday noqoto in xasanaadkiisu raajix noqoto marka ikhtisaaska la sameeyo oo loo kala qisaaso ayaa isaguna waa badbaadaya jannadu horka gelaya nooc kale waxaa noqonaysaa xasanaadkiisa iyo sayi'aadkiisu inay isleekaadaan isaguna wuxuu noqonayaa asxaabul acraafkii wuxuu ku dambaynaya isaguna badbaado nooc afraad sayiaadkiisa raajix ah oo miisaan badan muumin waa yahay yani markaa iimaan waa ku sugan yahay laakiin waa mumin caasi ah xasanaadkiisa iyo sayi'aadkiisana waxa miisaan badatay sayi'aadkiisa kaasi waxaa dhacaysaa in ama waxa weeye ilaahay cafiyo oo uu jannada hor ka galo ama cidi u shafeeco qaado shafeecadooda la aqbalo oo uu jannada hor ka galo amaba markaysaa markaa lasoo tahiro oo yacni dembiyada laga soo jaro intaa midbuu ku dhacaya waa taxta almashii'a marka ma aha ruux kastoo muumin ahi inta hoosuun markaa dembiyadiisa loogu sheego in markaa la wada badbaadinayo ma aha ee tafsiil baa calaa kulli xaal saas u gelaya tafsiil ayaa sidaas u gelaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kulmiyey wuxuu ihi man nuuqisha alxisaabu cudib ku kastoo xisaabta aada loo baadho aada loo tafniidaa waa halaagsamaya markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya hadalkii hore uu sheegay man xuusiba cudib macnaha uuuga jeeday inay ahayd ka xisaabta adag la xisaabo oo aad loo tafniido oo loo niqaasho xisaabtiisa inuu markaa la cadaabayo uu halaagsamayo marka cibaaradii hore ijmaal baa ku jira way duubduubnayd cibaaradan dambena waa mufasal oo waa caddahay waa mufasil waana mufasal yacni waxa weeye hadalkii horena waa caddaynaysaa yacni waana la bayaamiyo waa la caddeeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa caddeeyey wuxuu fasiray man xuusiba muraadku uga jeeday inay ahayd man nuuqisha alxisaaba in sidaas muraadka looga jeeda munaaqashada ay ahayd xisaabta adag ee xisaaban yasiiran aan loo jeedin xisaabta fududa cardiga ah aanu muraadku ahayn ayuu markaa tilmaamaya waxaana laga qaadanayaa adilada kitaabka iyo sunnada haddii daahirkooda tacaarud ka muuqdo inay iska hor imanayaan in la raadiyo si lagu jamcinayo waxaa kaloo laga qaadanaya in jamciga laga hormarinayo adilada la kulminaayo oo la iswaafajinayo in laga hormarinaayo eh, in marka la kala arjaxo oo jamcigaa horeeya saas aawadeed baa markaa uu nebigu jamciyey calayhi salaatu wasalaam waayo jamcigii waa camalfal labada daliilba lagu wada camal falayo weeye oo la iswaafajinayo adilada sharcigina iskama hor imanayso oo isma caaridayso lix iyo tobnaad can abi muusa qaala jaءa rajulu ila nabiyi sala allahu alayh wasalama faqaal abi muusa alashcari waxauu yidhi nin baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow ma alqitaalu fii sabiili illaah dagaalku muxuu yahay ilaahay waddadiisa loo dagaalamaa yacnii jihaadkii dagaalka waddadiisa loo dagaalamaa muxuu yahay jihaadku muxuu yahay fa inna axadana yuqaatilu ghadaban waayo midkaayo ayaa dagaalamaya ghadaban cadho daraaddeed buu la dagaalamayaa u cadhaysan yahay cid buu u cadhoonaya waa la dagaalamaya ama xaaluu cadhoonaya ayuu dagaalamaya yacni daafica ku kiciyey waa cadhada lighadabin ka dhig mafcuul lahu yani marka waxa weeye masderka ay ku kulmaan in mafcuul lahu laga dhigo iyo in waxa weeye markaa xaal laga dhigo haddii marka waxa mafcuul lahu aqbali karo mafcuul lahuga awlaysan sababtu waxay tahay yani masdarku inuu xaal noqdaa maca kasratii laysa qiyaasiyan laysa biqiyaas iyadoo lala qabo badnaanshihiisa uu badan yahay haddana qiyaas ma aha qiyaas maaha kasiir waa yahay oo wa masdaru munakarun xaalan yaqac bikasratin kabaqtatan zaydun alac ka baqtatan zaydun alac haddana waxay yidhahdeen culammadu maca kasratii laysa biqiyaas alla ila hadii laga tegi waayo abulcabaas almubarid baa isagu caamilkiisii marka akidaya kaa qiyaasa laga dhigo inta kale waxaa la isla ogol yahay inaanu qiyaas noqonayn marka waxaa ka fiican mafcuullahuga lahuga ghadaban ay lighadabin cadho daraaddeed u diriiraya u dagaalamaya wa yuqaatilu ama midkaaya ayaa dagaalamaya oo diriraya xamiyatan yacni qiiro daraaddeed ama markaa santaag daraaddii uu santaagayo ayuu u dagaalamaya marka keebaa markaa noqonaya jihaad noqonaya ama fii sabiil illahi inuu u dagaalamay noqonaya fa rafaca ilayhi ra'sah nebigu calayhi salaatu wasalaam waa fadhiyey madaxu sare ugu qaado sare u eega ninkuna waa taagan yihi qaala wamaa rafaca ilayhi ra'sahu ila annahu kana qaa'iman wuxuu yidhi abu muusa alashcari nebigu calayhi salaatu wasalaam madaxa sare uguma qaadin oo sare uma eegin ila anahu kaana qaa'iman inuu taagnaa mooyaane bimacnaa taagnida uu taagnaa ee uu dul taagnaa baa sababtay inuu sare u eego madaxa sare ugu qaado fa qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam man qaatala litakuna kalimat allahi hiy alculyaa fa huwa fii sabiili illah man qaatala ku kastoo dagaalama oo u dagaalama litakuuna inay noqoto daraaddeed kalimatu llaahi kelmadda ilaahay waxaa loo jeedaa kelmadda tawxiidka ashhadu an laa ilaaha ila allah shahaadada kalena weliba way raacaysaa oo marka la sheego laa ilaaha ila allaahu shahaadada risaaladuna waa raacaysaa wa ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah ka u dagaalama shahaadataynka u dagaalama kelmadda ilaahay hiya alculyaa ta korraysa inay ahaato noqoto fa huwa fii sabiili illaah wuxuu ku sugan yahay ilaahay waddadiisao jihaadkaabuu ku yahay caza wajal ilaahay isagaa marka casiiz oo haaliba wajalla isagaa weyn xadiiskana bukhaari lama gaar noqone muslimna waa la soo wariyey xadiidkani wuxuu ku tusinayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey yacni jihaadka la su'aalay yacni maxaa noqonaya markaa jihaad noqonaya yacni marka qasadkee loo dagaalamayo ayay jihaad noqonaysa cidda lala dagaalamayo waa la garanayaa oo jihaadka waxa weeye waxaa lala dagaalamaa dee gaalo oo waxaa la yidhaahdaa muqaatalat alkufaari ama badlu ljuhdi fii muqaatalati lkufaari alxarbiyiin yacnii in awoodda iyo karaanka iyo dadaalka lagu bixiyo gaalada xarbiyiinta in lala diriro lala dagaalamo ayaa la yidhaahdaa jihaad la yidhaahdaa litakuuna kalimat ullahi hiy alculyaa loola dagaalamona kelmadda ilaahay inay noqoto ta koraysa badlu ljuhdi fii muqaatalati alkufaari alxarbiyiin litakuuna kalimat llahi hiy alculyaa markaase waxay noqonaysaa in jihaad marka ay tahay waxaa laga qaadanaya xadiiska oo ku tusinaya in marka waxa weeye shayga aan la garanayn in marka la su'aalo cidda garanaysa waayo saxaabigu nebiga calayhi salaatu wasalaam buu su'aalay waxaa kaloo laga qaadanaya alcilmu qabla alcamal intaan lala imanin ka hor in loo aqoon yeesho ayaa laga qaadanaya intaan la camal falin in loo cilmi yeesho ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qitaal kasta oo marka waxaweye gaalo lala dagaalamaa in jihaad aanu wada noqonayn ayaa laga qaadanaya oo qasdiyada xataa ku kala duwanaanayo kayfka loola imanayo dagaalka iyo qaabka loola imanayo iyo ujeeddada loola imanayo qasadka loola imanayo inay ku kala duwanaanayso ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa cidda marka wax la su'aalo in ciddii su'aashay ay eegto ayaa laga qaadanaya oo ay qaabisho waxaa laga qaadanayaa daabitka ay leedahay marka gaalo lala dagaalamayo qasadka uu jihaad ku noqonayaa inay tahay in looga jeedo kelmadda ilaahay inay korayso inuu muraadku yahay haddii qasad kale looga jeedo oo ujeeddo kale looga dan leeyahay inaanay jihaad noqonaynin walow gaalaba ha lala dagaalamee ayuu xadiisku ku tusinaya sidaas aawadeed warka dadka qaarkood ay yidhaahdaan gaal kastoo lala dagaalamaa jihaad bay noqonaysaa waa war aan sax ahayn oo nusuusta iyo adilada ka hor imanaya weeyaan yacni markaa waa arrin nusuusta iyo adilada caaridaya oo ka hor imanaya weeye xagga qasdiyada marka laga eegaayo qasdiga ikhlaaska marka looga jeeday jihaad noqonaysa marka sidaas weeye waxaa kaloo laga qaadanaya hadalka uu nebigu ku jawaabayo inuu ahaa jawaamiculkelim oo daabidka lagu fahmayo lagu garanayo waxa jihaadka iyo waxaan ahayn inay tahay ayaa laga qaadanaya oo hadduu yidhahdo kaasi ma aha kaasi aha kaasi aha waa badanaysaa hadhowna waxaa lama fahmaayo eh, nooca marka ay noqoto laakiin ka ah marka la sheegay waxaa la garanayaa wixii khilaafsan oo dhami oo aan sidaas ahayni inaynay noqonayn jihaadkii ayaa laga qaadanaya marka nebigu wuxuu ku jawaabi jiray calayhi salaatu wasalaam jawaamicu lkelim kelimatullaahina waxaa loo jeedaa laa ilaaha ila allahu baa loo jeedaa oo ay la socoto shahaadada kale wa ashhadu anna muxamadan rasuulullahna la socoto waayo curfi ahaan waxaa la bartay haddii laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo inay kelmadda shahaadada kalena inay raacayso labada shahaado aynay kala hadhayn waa mutalaazimaanoo waa laba shay oo islaazimayaan kala hadhaynin marka mid haddii lala yimaado kii kale waa inuu raacaa saas aawadeed baa nebigu odhan jiray calayhi asalaatu wasalaam quuluu laa ilaaha ila allah tuflixu yacni dhaha laa ilaaha ila allah haddaad laa ilaaha illa allahu tidhaahdaan waa liibaanaysaan waxaana la ogsoon yahay haddii shahaadada risaalada aynay qirin oo aynay odhan wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah inaynan liibaanaynin ayaa la garanaya saas aawoodee muraadka looga jeedaa waxay tahay quuluu laa ilaaha ila allah ay eh, maca qariinatiha macnuhu wuxuu u dhacayaa waxaa ku sugan dalaa'atu iqtidaa oo taqdiir baa meesha ku jira la qadaraayo oo hadalka lagama maarmaan u ah oo qariinada kale ku lamaanna la raacinaya macnuhu u dhacaya saasuu u dhacaya marka quuluu laa ilaaha ila allah ay maca qariinatiha tuflixu saasaa macnuhu dhacay labada shahaada la kaalayaa macnuhu u dhacaya haddaa saa la timaadaan waa markaa liibaanaysaan muraadka looga jeedaa saas yadaa weey marka jihaadka waa in dariiqi sharcigaa lagu waafaqaa qasadka loola dagaalamayana ay noqotaa qasadkaas ay noqotaa ikhlaaska ilaahay dartiis ah oo kelmadda ilaahay in la kor yeelayo looga jeedo xadiidka toddobiyo tobnaad can cabaad ibni tamiim can camihi bukhaari wuxuu ka soo wariyey cabaad ibni tamiim isagoo ka warinaya adeerkii ee ka warinay waa cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim waxaa kala jira laba marka waxa weeye cabdullaahi ibnu zayd baa saxaabada ku jira oo cabdulaahi ibnu zayd ibnu caasim iyo cabdulaahi ibnu zayd ibnu cabdi rabbi marka waxa weeye waa kala laba weeye kani waa cabdulaahi ibnu zayd ibnu caasim weeye cabdulahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi wuxuu ku caan yahay saaxib aladaan waa adaanka u saaxiibka ahaa laakiin kan waxaa la yahay cabdulahi zayd ibnu caasim ba annahu shakaa ilaa rasuuli sala allahu aleyh wasalam inuu nabiga u cawday cabaad adeerkii oo cabdullaahi ibnu zayd ah u cabanaya nebiga calayhi asalaatu wasalaam wuxuu uga cawday alrajulu aladii yukhayalu ilayhi anahu yajidu shaya fi asala shukiya iyo shakaa baa labada mid walba loo soo naqliyey marka haddii marka waxa weeye la yidhaahdo shaka ilaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay buu u cawday alrajulu ninkii alladii yukhayalu ilayhi ama shukiya waxaa looga cawday ilaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam alrajulu ninkii alladii kaasoo yukhayalu ilayhi la moodsiinaayo oo khayaali ahaan la moodsiinaayo annahu yajidu shaya fi asalaati inuu salaada gudaheeda wax ku helayo bimacnaa wax weyse jab ah in salaadda gudaheedii ay ku soo darinayso ayaa markaa looga cawday ayaa looga cawday ama waxuuga cawday alrajulu ninkii alladii kaasoo yukhayalu ilayhi la moodsiinaayo isaga ninka annahu yajidu shaya shay inuu helayo yacni wayse jab ah fi salaati salaadda gudaheeda waa waswaas wuxuu ismoodsiinaayo markaa in waysadii ka jabtay ayuu marka ismoodsiinayaa wuxuu hubsaday oo hubo ma aha oo yaqiin ah waa wuxuu markaa moodaayo fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yanfatil yaanu markaa waxa weeye ka bixin oo ka jeesanin ka siibmin aw laa yansarif ama yaanu ka leexan oo ka noqon yacni salaada xataa yasmaca sawtan ilaa uu cod maqlayo waxaa loo jeeda cod weyse jab ah oo neefta sanqadheedii uu maqlayo aw yejida ama uu helayo riixan ur uu helayo oo waxa weeye urtii ay neeftu lahayd neefta waysada jebisaa urtay lahayd ilaa uu helayo yaanu markaa waxa weeye salaadii ka jeesanoo ka bixin bimacnaa wuxuu isku qabtay wartalow neefi makaatim mise kaama iman hadday u raacdo sanqadhii inuu maqlay dee waa xaqiiqsada hadduu waxa weeye isagoo isku hayo dee uu raa'ixadii iyo urtii helayna iyadana waxa weeye waa ku xaqiiqsanaya ku garanayaan marka muraadka looga jeeda waxay tahay ilaa uu markaa waxa weeye wayse jab xaqiiqo oo u hubo ay ka dhacayso iyaanu ka jeesan labada la sheegay waa tusaale ma aha weysadu intaasoo keliya inay ku jabto laakiin waa mihaalun laysa ilaa tusaale un weeye waxaa laga tilmaamayaa miduu marka xaqiiqsadoo yaqiinsaday ilaa ay noqoto yaanu ka bixin salaadii wuxuu ku yaqiinsanaya ha noqoto in dee markaa waxa weeye aykaadi ka soo baxday oo uu markaa waxa weeye qoyaankeedii dareemay iyadoo meeshu qalalayd ama ha ahaato neefi inay ka timi ama wax la mida kay doonto ha noqotee calaa kulli xaal wuxuu markaa yaqiin ah ilaa ay noqoto yaanu ka bixin xadiiska bukhaari lama gaar noqon muslimna waa la soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, saxaabadii ay weydiin jireen wixii ka ishkaal gala marka waxyaalaha ay weydiiyeenna masaladan baa ka mid a waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa muuminka waswaas inuu ku imanayo oo ay dhici karto inuu salaadii ama tahaaradii waswaaso ou ismoodsiiyo in weysadii ka jabtay ama wax la mid a inay taasi dhici karto ayay ku tusinaysa xadiisna waxaa ku soo aroortayba in waswaaskaasi dee uu yahay sariixu liimaan ya yani iimaanka marka waxa weyan yani markaa saxiixa ee saafiga ah inay tahay caynteedana loogama jeeda waxaa laga tilmaamaya sababteeda ah sababteeda ah maxaa looga jeedaa bimacnaa shaydaankii markuu awoodi kari waayo ruuxi inuu lumiyo ayuu markaa wuxuu u leexday inuu ka waswaasiyo saasuu u leexday saas aawadeed baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa waxaa mahad leh ilaah dhagartii shaydaanka u celiyey waswaas ya inuu waswaasiyo shaki geliyo ilaah sidaa u celiyey ayaa mahadle markaa nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa waswaaskii qofku inaanu islaab raacin taasaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa yaqiinta in la istisxaabo sidii yaqiintu ahayd oo mar hadduu tahaare hubay inuu tahaaro qaba hadduu hubay tahaaradii ku baaqi noqonayaa ku sugnaanayaa ilaa wax cad oo ka guuriya la helo waxaa lagala baxaa qaacidada odhanaysa alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu kuma tagto shaki marka cagsigana saasi leeg waa laga daliishanayaayo qofku hadduu isku ogaa oo hubay inuu weyse jaban yahay oo ka shakiyo new talow markii ma weysaysatay mise maad weysaysan yaqiinta uu hubay asalkii waxay ahayd weyse la'aan shakigan waxba ka soo qaadi maayo uu ka shakiyey inuu weysaystay marka labada noocba labada geesoodba waa noqonaysa salaaddii hadduu ku jiro oo ka shakiyo inuu weysadii ka jabtay yacni alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan asalkiisaasuu istisxaabaya ku sugnaanaya salaadana ka bixi maayo waa ku baaqi noqonaya waa nahyi laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan labada mid ilaa ay dhacaan bimacnaa ilaa uu xaqiiqsanayaa looga jeedaa yaqiinsanayo yaanu ka bixin marka inuu ka baxaa uma bannaana biduuni inuu marka aanu isagaan yaqiinsanin inuu ka baxaa uma bannaana waa inuu saa ku sugnaadaa ka waran haddaanu salaaddii ku jirin haddaanu salaaddii ku jirinna yaqiintaasu istisxaabayaa ku sugnaanaya hadduu mar weyse qab isku ogaa oo uu hubay inay weysadii ka jabtay waxba ka soo qaadi maayo malaha uu malaynayo ama shakiga uu ka shakinayo ama shakiga uu ka shakinayo waxaa laga sheegay a'immada qaarkood sida maalik oo kale isagu inuu yidhi haddii uu salaadda gudaheeda ku jiro xaaladdaa ma saamaynayso intuu salaadda gudaheeda ku jiro shakiga uu ka shakiyaa waxba markaa saamayn mayso laakiin haddaanu salaadda gudaheeda ku jirin salaadda wuxuu ku geli karaa waxay noqon kartaa tahaaro uu markaa hubo hadduu shashakiyo waxay noqonaysaa inuu soo weysaysto laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen labada suuraba xukunkeedu waa isku mid oo mid walba ilaa markaa waxa weeye uu weyse hubsado waxba ka soo qaadi maayo jamaahiiru ahlicilmi saasay mareen sidooda ayaana sawaab ahoo saxan saddexda imaame kale sidaasay ku tageen sidaas ay ku tageen haddii salaaddii gudaheedii aan looga baxayna haddii salaadii aan lagu jirinna waa la mid alyaqiin laa yazuul bishak alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana yacni saas yadaa wey sidaas wey masale kale oo waswaaska kollay khusaysaa jirto oo dadka qaarkood waxa dhacday inuu waswaasku aad ugu bato oo ay is yidhaahdaan xidhashada takbiirada la xidhanayo takbiiratulixraamka maad niyeyn ee saaniguma dhawaaqin shaytaanku aad uga faa'iidaysto ilaa dadka qaarkood ay dhacday in salaadiiba laga baxay sida marka waxa weye mar walba ugu celcelinaya takbiirta ragcaddii koowaad buu yimi ama markii la qiimayeyba waa joogay xidhuu is yidhi marba markuu yidhahdo allahu akbar ayuu haddana waxa weye wuxuu isyaabmay yacni niyadiiyo isma waafiqiin allahu akbar ku celi ku celi ragcaddii baa dhammaatay tii labaad sidiiba u waday siduu sidii ugu waday marka oo mar walba marka allahu akbar haddana kumay waxbaa si ah yani waxa weeye takbiirtii isma waafaqin yani waxa weye niyadii dabeedno markaa salaaddii sidii lagaga baxo ya waxaa dhacday qaarkood dee ina salaaddii bay markiisa ay tukan kari waayeen afartii ragcadood intaa takbiir buu taagnaa markii laga baxo halkeer markaa tegey yuusihi ku xidho salaaddii allaahu akbar allaahu akbar siduu mar walba ugu celinayo baa labadaa gacmood daaleen markaasuu cabbaar fadhiisanaya way dhacday cabbaar buu fadhiisanaya si u nasto ya haddana waxa waa ku celinaya tan noocaasoo kale iyo waxa weeye in la yeelo ma aha waana in aad la ysaga jiraa waxaanay culammada markaa qaarkood yidhaahdeen waxa waswaaskaa sababaa iyo shakiyadaa faraha badan li ima jahlun fi sharci wa ima khablun fi lcaqli sida ghazaali laga soo naqliyey yacni ama nuqsaan caqliga ku jirta oo marka fasaad caqliga ku jira ayaa keensada ama jahli shareecada laga jaahil yahay baa keensata labadaa mid ahaan bay ku dhacdaa labadaa mid ahaan ayay ku dhacdaa marka tan noocaasa waa in aad iyo aad looga taxadiraa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen haddii shukuugtu ay fara badato oo qofku markaysaga shakigiisu aad u badan yahay shakiyada waxba ka soo qaadi maayo waxaa laodhanaya laa tubaali ya hadday shakiyadu fara badato ou yahay kasiiru shaki xaalka caynkaasa shakiyada waa iska tuurayaa shakiga wuxuuna noqonayaa inuu markaa aanu ictibaarin saasuu noqonaya oo ilaa haddii kale waxaa ka dhalanaysa cibaadadaba inuu ka tago yacni markaa darar baaliqa ka dhalanaya waxyaala uu hubuu shaytaan ka shaki gelinaya markaasuu odhanaya maad samayn marka haddii la yidhaahdo waxa weeye dee asalku waa inaanad samayn oo sidii qaacidadu asal ahaan ahayd lagu socodsiiyo isagana cillada noocaasi ay ku sugan tahay waxaa ka dhalanaysa waxa weeye dee inuu cibaadadiiba ka tago ayaa ka dhalanaysa cibaadadiiba inuu ka tago ayaa ka dhalanaysa wallah almustacaan dad noocaas um lagu ibtileeyey koley waa arkay marka waxa weye aad iyo aad waa in looga taxadiraa aad iyo aad waa in looga taxadiraa shakiyada in la waa in layska jiraa oo layska ilaaliyaa oo waxa weeye aan loo aaba yeelin shakiyada marka aan loo aaba yeelin taasi aad iyo aad bay markaa muhim u tahay waa arrin markaa mufiida weeye masale muhimaa jirta oo shakigaa ku tacalluqda masaladaas waxay tahay cibaadada ruuxu intuu ku guda jiro weysaysiga ama salaada ama janaaba iska maydhka ama cibaadooyinka kaleba intuu gudaheeda ku jiro shakiga uu shakiyaa waa muctabar waxbaa laga soo qaaday marka inuu noqoto mooyaane dee shakiga inuu farabato oo xaaladda lilcudri ay markaa culammadu uga duween mooyaane culamada qaarkood uga duween culamadana ma wada ahaa marka hore xanafiya qabta culamo kalena way doorteen oo ibnu cuthaymiin ay ka mid yihiin manduumadiisa dahabiye la yidhaahdo hadduu shakigu fara bato in la tuuraayo waxba laga soo qaaday marka horena madhabulxanafiya qabta shakigu hadduu fara bato in haalibu danniga wax lagu dhisayo si aan marka waxa fasaadkaasi uga iman marka cibaadada gudaheeda inta lagu jiro shakigu hadduu yimaado waa muctabar laakiin markaad dhammaysay dabadeed hadduu shakigu dib ka yimaado taas culammadu waxay wada tilmaamayaan inaan waxba laga soo qaaday weysadii baad dhammaysay markaad ka faaruqday dabadeed baad istidhi wartalow madaxa ma masaxda mar haddaynay cibaadada dhexdeedii dhicin ee markay dhammaatay dabadeed ay dhacday wax ka soo qaad ma salaaddii markaad ka baxdaad istidhi niw ragcaddii dambe labadii sujuudood mara mid baad ka tagtay intaad salaadda gudaheeda ku jirtay shakigaasi kuguma iman markaad ka baxday dabadeed buu kugu yimi wax ka soo qaad ma leh hayru muctabar laakiin salaadda gudaheeda hadduu ku yimaado waa muctabar oo waa la eegaya masaladaasi waa faa'iida markaa muhima xadiidka siddeed iyo tobnaad can abi qataadata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam bukhaari wuxuu ka soo wariyey abi qataadata alansaari wuxuu ka soo wariyey in rasuulku yidhi calayhi asalaau wasalaam idaa baala axadukum falaa ya'khudanna dakarahu biyamiinih idaa baala hadduu kaajo axadukum midkiin falaa ya'khudanna yaanu qabanin oo qabanin oo qabanin dakarahu xubintiisa taranka ayaanu qabanin biyamiinihi midigtiisa yaanu ku qabanin yani midigta yaanu ku taaban kuna qabanno walaa yastanjii ma istinjoonayo biyamiinihi midigtiisa kuma istijoonayo biduuniyaana waa loo soo wariyaa walaa yastanji yaanu istijoon biyamiinihi midigtiisa gacantiisa midig yaanu ku istijoon laakiin marka yadu joogto waxay daahir ku tahay inay laadu tahay naafiyo marka waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi waa diidmo macnuhuna wuxuu u dhacayaa nahyi reebis buu kuma istijoonaayo yacni yaanu ku istijoonin midigtiisa waxay kaloo aqbali kartaa in la yidhaahdo waa nahyi markaa lafteeda yaada joogtaana ma aha yaadii ficilka la xidhiidhaysa ee waxay noqonaysaa inay tahay lilishbaac lilishbaac ayay noqonaysa waxyaalaha qaarkood oo majzuum ah ficillada qaarkood oo la jasmiyey oo haddana xarfuciluhu joogaa dhacday lam tahjuu walam tadaci sida shaacirka markaysaa beytku ku soo goynayo bal de qur'aanka mawaadici la tusaaleeya mawaadic yani markaa la tusaaleeya qira'aadka qaarkood marka loo eegaayo walaa yatanafas fi linaa walaa yatanafas iyo walaa yatanafasu labada mid walba waa loo dabdiyey walaa yatanafas yaanu neefsanin fil inaai weelka gudihiisa yaanu ku neefsan e ee bimacnaa afka ha ka saaro weelku ha iska fogeeyo abin ilqadaxa can fiik weelka markaa hadhuubka ka fogee afkaaga oo ka guu dabeedna bannaanka ku neefso walaa yatanafasu haddii la yidhahdona waxay noqonaysaa ma neefsanaayo fil inaai weelka gudihiisa kuma neefsanayo yacni yaanu ku neefsan nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi waa diidmo macnuhu wuxuu dhacaya reebis loo diidaayo laga nahiyaayo xadiiska muslimna waa soo wariyey bukhaari lama gaar noqon xadiidkan waxaa laga soo warinayaa abi qataadat alansaari oo magaciisa la jiray sida mashhuurka alxaris ibnu ribci xoogaa magaciisa laysku khilaafay macamar baa la jiray maxaaris baa la jiray eh, laakiin sida mashhuurka caanka ah waa in xaaris la jiray aabbihii laakiin waxaa laysla ogol yahay ina ribci inuu yahay mana aha eh, eh, qataadat bnu nucmaan ma aha qataadat bnu nucmaan ma aha kani waa kunya abi qataada kaasna waxa wey waa qataada nusakha qaarkood waxay ku dhacday wahuwa hayru abi qataada laakiin saxdu waxay ahayd wahuwa hayru qataada siduu marka dambeba uu saxayo oo odhanaya faina daka qataadatu bnu nucmaan xadiidkani wuxuu koobsanayaa saddex mas'alo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay marka uu istijoonaayo midigtiisa ku istijoonin midigtiisa ku istijoonin waxay koobsanaysaa laba shay in gacanta midig aanu ku maydhin iyo inaanu gacanta midig isticmaalin labada mid walba waa soo gelaysa garanayn gacanta midig inaanu ku maydhin iyadu waxa weeye waa waadix oo dee taabashadiina waaba ka imanaysa gacanta midig inaanu istijadii u isticmaalin sidee buu u samaynayaa sawtan marka uu biyaha ku shubanaayo oo uu gacanta bidix markaa ku maydhayo gacantii midigna uu soo adeegsanayo oo ku soo qaadanayo weelkii biyuhu ugu jireen ama killiga ama waxa la midka waxay yidhahdeen culammadu wuxuu samaynayaa inuu markaa soo qaato biyihii sida waxa weeye markaa e, kelligii biyuhu ku jireen oo kale ayuu soo qaatay markuu soo qaatay dabeed marka waxa weeye wuxuu dul qabanaya xubinta biyihii buu markaa dabeedna markaa u shubaya gacanta markaa waxa midig markaa ma dhaqdhaqaajinayo yacni xubinta uu maydhayo ayuu ku dhoweynaya halka biyuhu marayaan kaannahu kal xajari ay taho kale ayuu ka dhigaya saasuu haynaya sidaasuu u dul haynaya yani waxa weeye jirkiisa kale ayuu marka waxa marna ku soo dhowaynayaa gacantana ku maydhaya yani culammadu waxay yidhaahdeen sida markaa loo isticmaalayaa saasay noqonaysa gacantii midig in la dhaqdhaqaajiyo oo marba saa loogu shubo oo caynkaasoo saas la yidhaahdo ya waxay la macnatay bay yidhaahdeen istijoo markaa midigtii lagu istijoonayo laakiin weelkii biyuhu ku jireen marka lasoo qaado oo markaa xubinta la kor qabto biyihii oo markaa ama saa u shubmaya ayaa marka waxa lahoos dhigayaa dabeedna markaasa waxaw xagga kale laga shaqaysiinaya xaggana sidii kal xajari sidii dhagax meesha iska yaalloo kale baa laga dhigaya taasaa waxay noqonaysaa inaanu midigtii ku istijoon qaabkaasaa loo samaynaya baydhahn hadday noqoto inuu dhagxan isticmaalayo dhagaxii waa soo qaadanaya waa hor qabanaya markuu hor qabto gacanta bidix buu ku qabanaya marka xubintii taranka dabeedna waa marinaya saasuu markaa waxban u marinaya hadday xagga dambe noqoto wuxuu soo qaadanaya un markaa dee gacanta bidixbu ku qaadanaya iyadu waa sahal dumarkuna marka horeba waxay ku qaadanayaan dhagaxa gacanta bidix bay ku qaadanayaan marka sidaas aawadeed eh, ayuu markaa isaga ilaalinaya midigtii inuu markaa adeegsado masalada kale waxay ku saabsan tahay kitaabka waxay ugu qoran tahay tii koowaad waa inaanu xubintiisa taranka ku qaban oo ku taaban midigtiisa gacanta midig waa inaanu ku taaban waayo gacanta midig waxaa loo yeelay litayamun wixii markaa sharaf leh yani hadday cuntada tahay hadday cabitaanka tahay hadday waxa wanaagsan tahay midigtaa lagu qabtaa wamaa kaana min adan wixii dhib ah ama najaaso ah ama markaa waxa la dhibsanayo bidixdaa loo adeegsanaya waa sidaa istijadoo kale waa sida markaa siinsiga marka la duufsanaayo dadka qaar waxay isticmaalaan inay midigta ku siinsadaan ama ku duufsadaan ta noocaasoo kale waa ina iska jiraan waa ala waa inuu bidixda isticmaalaa gacanta bidix waa inuu markaa isticmaalaa waa inuu iska ilaaliyaa waxalla wixii markaa dhibi ku jirto inuu midigta u isticmaalo wixii sharafi ku jirto baa midigta loo isticmaalaya marka taana saas yadaa weeye marka gacanta midig laguma taabanayo xubintii taranka lagu taaban maayo bidixda ayaa lagu taabanaya ama lagu qabanaya wakhtiga marka kaadidu ku saabsanaa awqaadda kalena waa saas si leeg yani waa saas si waa inuu markaa gacanta midig marka wa ka ilaaliyo weeyaan waxyaalaha markaa ku jirana waxaa ka mida yani ruuxii marka waxaa iman karta inuu markaa ka waswiso oo markuu wax cunaayo kale uu xasuusto iyo wax la mida ayaa markaa ka iman karta waxaa kaloo ku jirta marka horeba dee sharafta in loo isticmaalo wixii sharafi ku jirto loo isticmaalo midigta wixii markaa dhib ama la qurunsanayana ama laga qashaafayana in bidixda loo isticmaalo masalada kale saddexaad waxay ku saabsan tahay marka wax la cabbayo ama caanaha la dhamayo ama markaa biyaha la cabbayo waa inaan weelka lagu neefsan walaa yatanafasu fi linaa ama walaa yatanafas fi linaa weelka yaanu ku neefsanin oo isagoo neefsanaya waa inaanu biyihii iska cabin wakhtigaanu biyaha cabayo neefta wuu isku xidhayaa dabeedna markuu cabbo oo qurquriyo waxa weeye yani weelkii wuu iska fogeynaya intuu afkii ka qaado ayuu dee iska fogeynaya dabeedna markaasuu neefsanaya kadib buu ku noqonaya caafimaad ahaanna saas yadaabaa fiican waana sida nebigu sala allahu aleyh wasalam inagu irshaadiyey yani weeyaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk